yahayna uu ka hadli doonaa mualifku raxima allahu tacaala sumbal alweliyu weliga haweento ay leedahay calaa qismayni laba qaybood weeye qof walbo gabadha wilaayadeeda yeelanayana labada unbuu mid gelayaa mujbirun qaybi waa mid qasbi kara oo isagoon idan weydiinin ama iyadoon raalliba ka ahayn meherin kara iyo wagayru mujbirin midaan qasbi karin oon iyadoon raalli ahayn meherin karin ama aan ogeyn falmujbiru midka qasbi karaay huwa alabu waljaddu wey aabbaha iyo awowga keliya wey khaasatan gaar ahaan fii taswiiji اlbikri gabar inaanan horay u guursanin marka ay guurinayaan faqad keliya wakada sayidu ninka sayidka ee leh weeye oo lamid ah fii amatihi addoontiisa muطlaqan iyadoo la kala qaadin ma gabadh ba mise waa garow halkan mualifku qaybta koobaad waa qaybta awliyada wilaayada nikaaxa iska leh qaybta ugu xooga badan wey qaybtaas waxaa laga eegayaa in gabadhan ay guurinayaan asalku ay tahay dadka ugu naxariis iyo tixgelin badan dhibkeedii iyo ceebteeda soo laabatana marka ugu horeysa dadka ay ku dhici ee gaadhaysa ay yihiin haddii ay wilaayo ku guurinayaanna waa aabbiyo awow haddii milkilyamiin lagu guurinayana waa sayidkii addoonta lahaa saas darteed aabbuhu iyo awowgu gabadha aan horay loo guursanin ee ay aabbi iyo awow u yihiin waxay guurin karaan iyada oon xataa raalli ka ahayn wa macna almujbiri uu qasdi karaa macnaha waxaa looga jeedaa anna lahu wuxuu xaq u leeyahay an yusawijahaa inuu u guuriyo min kuf in qof u dhigma bigayri ridaaha iyadoon raalli ka ahayn masalada waxaa loo deliishaday adilo dhowra ah. kow waxaa waxaa ugu muhiimsan oo ka mid a ah gabadhu iyadooban qaan gaarin oo ilmo yara ilmo aan qaan gaarinna dee idanba uusan lahayn in aabbahiyo awowga u bannaan tahay inay guuriyaan hadhow hadday qaan gaartana ay yidhaahdeen xaquma laha inay ka doodo waan fasakhan tiraahdo bidaliil nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam markii caaisho uu guursanayay dhexsir bay ahayd aabbaheed abubakar baa u guuriyey lix jirna cidi waxma weydin sidaasuuna nabigu ku guursaday sala allahu alayh alih wasalam intaa meel ka badan oo nabigiiba haddii uu sameeyey ee daliil usii daydayda ma laha bay yidhaahdeen waxaa labaad nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa sugan inay gabari u timid dacwo oy tihi gabadhuna gabadh idan oon horey loo guursanin bay ahayd waxay ti rasuulka ilaahayow aabbahay wuxuu i guuriyey wa ana kaarihatun anigoo diidan anigoo diidan oo mar saba leh ayuu aabbahay beeriyey arrintaasaan dacwo ka ahay fakhayarahaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam adaa khiyaar leh ama warkii aabbahaa qaado ama iska diidoo fasaha buu yihi xadiidkan wuxuu daliil u yahay in nikaaxi asaxay nabigu waa bail ma dhihin ama da ama fasax buu yihi caqdigii waa asaxay marka bikhilaaf garoobtii qiso kaloo nabiga dhacay ala day u timid ay tiri aabbahay garoob baan ahay wuxuuna i guuriyey anigoon raalli ka ahay faradda nikaaxahaa waxba kama jiro yihi labada xukun waa kala duwan yihin midna wuxuu yihi waxba kama jiro midna wuxuu yihi adigaa khiyaar leh khiyaar wuxuu yimaadaa bacda صixati اcaqdi caqdi asaxay qiso saddexaadoo waxaa jirta sanadkeeda culamada qaar ay daciifiyeen qaarna taxsiiniyeen oo gabar kaleoo nabiga u timid ba calayhi الsalaatu wasalaam bay sheegaysaa qisadu ola rasuulka ilaahay o aabbahay wiil nacasa hoos adeer u yahay oo laga roonay ah buu ii guuriyey inuu kor iigu soo qaadoon kabuuna iga doonayaa markaasuu fakhayarahaa rasuulu llaahi adaa khiyaar leh buu yidhi markaasay riwaayad waxay ku daraysaa waxay tiri wixii aabbahay sameeyey waan iska ogolaan laakiin waxaan rabay aabbayaashu inay ogaadaan inayna gabdhaha say rabaan u qoor qaban karin oo u qasbi karin waxay rabaan inay ka samayn karin oo hadduu iska meeriyaba ay gadaal ka fasaqan karto masalada hadda aan joogna fasakhi dambi iyo asbaabulfasakhi iyo guri la burgurinaya kama hadlayne iyadoo kaariha abuu meheriyey midna iyadoo sakiiroon inan ba weydiin baa la meheriyey midna iyadoo diidan baa la meheriyey oo khiyaar baad leedahay oo macnaheedu u asaxay aa la siiyey halkaa waxaad ka garatay macnaha weliga mujbirka bikayri ridaaha waa meherin karaa meherkuna waa asaxayaa wixii baabulfaskiha inoo dambeeye inuu caqdigu asaxo wey muhiimadda masalada halkeedaan hadda joognay intaa mar haddii aad garatay weliga mujbirkaa bikayri ridaahaa daliilkeedii baad heshay wakayru lmujbiri qofka aan mujbirka ahayn an qasbi karin weligana laa yuzawiju ma guurin karo ilaa biridaahaa raalli inay ka tahay iyo waidnihaa ogolaanshaheeda maahane inay ogolaato oo ay raalli ka tahay maahane ma meherin karo labadaa eray wuxuu isugu lamaaneeyey qolana idan baa laga rabaa sariixa qolana idan sariixa lagama rabo weliga aan mujbirka ahayn waayo oo wax kasta oon aabbiyo awow ahayn haddii wilaaya nasab lagu guurinayo ko oo walaalo leh oo adeer iyo ina adeer leh awliyadii kale oo dhan gabadhan la guurinayaaye gabadh iyo garoodkay dooni ha noqoto waxaa kaloo weli aan hayru mujbir ah aabbaha iyo awowga haddii ay garoodta famataa kaanad goortii ay noqoto bikran gabar ay noqotaan hore u guursanin jaaza lilabi aabbaha waxaa u banaan aw iljaddi ama awowga taswiijuhaa inuu guuriyo bigayri idnihaa ilan la-aanteeda laakiin yundabu hase ahaatee waxaa sunno ah istidanu lbaaligati midda qaangaarkaa idan in la weydiiyo lasagiirati ta yar maxaa laga weydiin idnuhaa wa idnihaa sawaan wey wakti dhumis wey marka wa idnuhaa idankeeduna asal kuta inay aamustaa ku filan haye hadday tiraahdo fiican hadday aamustana aamuskaa oo dooraanshaah oo nabigu calayh salaatu wasalaam baa wuxuu horay u yihi gabadha idan baa la weydiisanayaa markaasaa waxaa rasuulka ilaah gabadh markiisaa loo weydiiyo tastaxi way xishoonaysaa wuxuu markaas wuxuu yihi idnuhaa sukuutuhaa hadday aamusto way wataan kama xishoota ma rabo waa haddayna rabiliyadaa caddaysan laakiin waan rabaadaa ku adag waxaa aamuska loogu ogolaaday marka waxoogay weli nooc xijaab oo waxaa jira waan rabaada ay ka yar cararayso ragna ma taqaan saasaa xaggan xoogga loo siiyey laakiin hadday garoob tahay nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi waayibu tucribu can nafsiha iyadaa caddaysanaysa haye inay dhahdaan la rabaa way aamustay lama ogola sababtoo ah waxa ka horeeya way taqaan wadadana waa soo marto waa tijaabisay wixii xogay gabadhnimadii badnaa ee caadka badnaana waa ka duulay inay wexelkeeda caddayso wey ma rabana waa inay cadayso waan rabaana waa inay cadayso hadday aamusta ma rabay ka dhigan tahay wa matayibu gabadha garoo isla haweenta garoobka ee alcaaqilatu caqliga leh en sabiga ahayn qaangaar weeye waana caaqilo oo majnuunad waalan ma waa garoob qaangaarah oo caqligeediina joogo wey garoob aan qaangaarahayn ma jirtaa wayna buy buuxiya badan tahay aad bay u fara badan tahay gabadh aan qaangaad ahayn oo garoob cinda fuqahaai waa fara badan tahay waa tilmaami doonaa falaa yuzawijuhaa axadun qofna ma guurin karo ilaa biidnihaa inay ogolaato sicad u ogolaato bacda albuluuqi markay qaangaarta kadib bilafdi erey cad ay ku ogolaato oo haye iyo ogolaansho cad afkeeda laga helo macaani sawaaun ilabu waljaddu waxaa isku mida ah aabbiya iyo wakayruhumaa inta kale awliyada noqotaba oo nabigu calayh salaatu wasalaam waa kale atayibu tucribu can nafsiha wاlbikru ridaaha sabtuha gabadha inantaana aamuskeedaa raalli ahaanshaha ta kalena iyadaa iscadaynaysa wa amaa qabla اlbuluuqi gabadh garooba oo aan qaan gaarinse falaa tuzawaju aslan asalba la guurin maayo wax daruuro in la guuriye keenayso oo ah ay guur u qabtana maba jiraba alayaa isweydiisaan ilmo saqiira oon qaan gaadhin see garoob ku noqon karaa horta garoob iyo gabadh daabidkeedu maxay tahay maanaa gabadhu haweentu maxay garoob ku noqotaa mid waa la isku waasa asaasku ilaahi subxana wa tacaala dumarka markii uu abuuray wuxuu u abuuray waxa la yidhaahdaa dakaara ama dikaara oo dabool yaroo jira amaad ka ela ilahi subana watacala dumarka uu sameeyey asalka waa tayiba kiibaa burburay oo jabay wey inuu burburana laba saddex saddexdaba waa keeni karaa cudur iyo xanuun waa keeni karaa oo haday jiro ku dhacdo waa keeni karaa xiriir gogoleedna waa keeni karaa iyadoo xiriir gogoleed samaysayna oo rag xiriireenna waa keeni karaa ciyaalna waa keeni kartaa qof meel ka dhacay iyo qof booday iyo karateedaa lagu bari iyo hala bootlis iyo balooni hala laada la yihina wixiinuu burbura way keeni kartaa fuqahadeenu waxay isku qabteen sabab kasta oy bakaaradu u burburtaba mar hadday bakaaro burburtaay ma ayiba mise maaha masaladaas horta khilaaf badan ka taagan yahay suwarka khilaafku suwarna khilaafkoodu waa adag yahay suwarna khilaafkoodu waa daciif laakiin kaa daciifkeed sheegaysa fuqaha qabta hadduu xanuun yahay asaxu lqowleyni ayibo kuma noqoto dikaanada haba burburto hadday noqotee mar haddaynan ficil iyo fal aadamo ka yimid saddexda xaalan idiin sheegay markii dib loo qaybiyo labay noqon wax ficil aadama ku yimid iyo wax xanuun iyo wax rabbaani ah ku yimid waxay yidhahdeen wixii rabbaani ku yimid khilaaf aad u daciifa ah baa jiro qaarkoodna ayna khilaafka ka soo qaadin isaga inaga reeb xanuun iyo hadday ku timaado wixii ficil bini aadam ku yimid waxay isugu jiraa bootin iyo orod iyo xiriir goboleed bootinta iyo orodka khilaafkoodu waa yar xoog badan yahay fuqahada qaar baa waxay qabaan gabadhu hadday meel ka booday bakaaradeedu burburto xukmu sayibay qaadaan waayo faariqii oo ficil aadam ku aadami ku dhacay qolada suwarkay dooniha ah ku dhacda qofku wuu dhacay qofku wuu booday qofku kan uu sameeyey inta qabta waxaasoo dhan tayibay noqon gabadha iyadoon qaan gaarin intaba soo kuma dhici karaan waa dhici karaan calaa haada almadhab inayna qaan gaarin tayibana tahayna waad sawiran kartaa suurada u dambaysa aan khilaaf badan ka taagnayn waa hadduu xiriir gogoleed yimaado xiriirka wadagsee ku iman karaa xalaal iyo xaaraan ba ku iman karaa xaaraan buu ku iman karaayo gabadhi iyadoo qaan gaarin haddii laba xoogo la kudsado fakaaradeediina ay zuusho cinda jamhuuri fuqahaa tayiba wey oo xiriir goboleed bay ku zuushay fakaaradiina waa burburtay xukmu ayibay axkaamteediibay qaadan sooma dhici karta gabadhaan qaangaarin in la kubsado suurada waad fahanteen marka xiriir goboleedoo xalaal ah inay ku zuushana waa dhici kartaa taa way taad la yaabaysa waayaha waxaa laysoo akriyey waxaa la yidhaahdaa child abuse iyo waxaa la yidhahda tin ija lasoo akriyay ko siyaabo aad garanaysaan oo macquul ay u dhici kartaa caruurta yaryarkaa waa laysu guurin karaa haddii gabadha yare wiil da-deedaa loo guuriyo oo ay guri wada seexdaan soo xalaal maaha inay bikaarada zuushaaye shardi maaha in la qaangaaro beri aad bay macquul u tahay inay xiriirkii wiilkii iyo gabadha labada reerba ay isku ogaayeen meelo badanna way ka jirtaa hadda meelaha ciyaalku ay farabaxaan reeruhu waxay ku heshiiyaan ciyaalkan iskuulka dhiganaya intay lumi lahaayeen ay duurkaa geli lahaayeen iyagaan isku ogaano labada xaafadood todakay wax ku akrisanayaan buugta ha iska wada seexdaan aba laba yar yar haddii laysu meheriyo meelna wada degaan dakaaradii xiriir goboleedoo xalaala ah way ku suuli kartaa tayiba way ku noqon kartaa haddayba iyaga yaryaraa qasab aynan ahayne ay canduurootaan canduurada mataqaana candurada lafkana sooma candurada waxaa la yidhahda ciyaalka ka yaryarka ayaa la yidhahda ciyaalka yaryaraaba dulka hadda isla adhaan laysu meerinin oo bakaaradii zuushaayi tayiba wey gabadha iyadoo yar haddiiba nin weyn loo guuriyo iyadoo qaan gaadhin uu reeraystana oy sidaa bakaaradii ku burburtana iyadana waa dhici kartaa shucuubta tarkiibadooda jismiga ah iyo jiinaadkooda jinikani way kala hor koraan dadna waa iska lafyar yihiin dadna waa lafoo yihiin cimilada bii'ada lagu nool yahay iyo usuusha jiinaadka dadku ay ka soo jeedaan saameyn waxay ku leeyihiin koritaankooda shucuubta qaar waxaa jira durba kora durbana duqooba iyo qaar koritaanka ku daaha hadhowna dib inay duqoobaan ay dhaahdo da'da qaangaarku saddex bay ahayd inuu qofkii dumarka ahaa caado ku dhacdo inay shan iyo toban gaarto iyo inay biyihii shahwada yeelato iyadoon shan iyo toban gaarin sooma dhici karto shan iyo tobanka caadadeedu inayna soo degdegin sooma dhici karto markii magaalo la joogee la dhaqan yahay jallaato iyo waxaa qabow iyo icekreamna maantao dhan afka lagu hayo soo toban jir gurigala meelo badan kuma arag haddayba si wax u dhacaan bikaradiina suushaayey ayibay noqon kartaa baabkeeni ma joogno kutub bay culimmada fuqahadeenu ka qoreene qadiiman wa xadiiane waxaan rabaa inaad fahamtaan waa suwar si qaldanna u dhici kara si saxana u dhici kara gabadhu iyadoon qaangaar ahayn inay garoob noqoto wa amaa qabla albuluuqi garoob aan qaangaar ahayn caqliba ha yeelatee falaa tuzawaju aslan laba guurin maayo wain kaanat kii qaangaarhka ee garoobkayd hadday tahay majnuunatan mid waalan hadday waalan tahay fain kaanat sagiiratan hadday yar tahay zawajaha alabu aw iljaddu awmiyaabaa gurin kara iyadoo tayibo oo yar sababtoo ah yari iyo weyni maba kala lahana hadday weynaato iyo hadday yaraataba waaba waalantaho waa un maamuli lahaa min baabi wilaayadii ijbaarka keliya ma ahane min baabi tasarufkeeda oo dhan baynuu leeyahay way xataa deeqaankaas wain kaanat kabiiratan hadday weyn tahayna zawajaha alabu aw iljaddu aw alxaakimu waa gurinaya laakin yudagna alxaakimu xaakimka yuzawijaha wuxuu u gurinaya lilxaajati baahideeda hadday iyadu u baahan tahay guur buu gurinaya wاlabu wاljaduna yuزawijuhaa lilxaajaةi wاlmaslaxati baahi uu qabo iyo maslaxadu baahi ay qabto iyadoon baahi dareemayninba maslaxadeeda baa loo guurinaya islaamta waxaa laga yaabaa waxaa uba horeeya idinku soo degdegi islaamta waalaliyaaba guursan inaad tirahdaan yaa guursan haddaad tirahdaan carabta waxay ku mahmahdaan likulli saaqitatin laaqiطa wax kastoo dhaca qof buu la fiican yahay soo raashinka qashinka aad ku qubteen qolyo ku nool mayda arag oo dadka kamida adu waxaa isdhihi kan yaa qaadan cid laguma qasbi karo laakiin qof ku raba sidaa hadduu yimaado maxaa la samey sharcan maxaa kulag qof dan gaara kale baa raba laga yaabaa inuu jiro dara badan baa guurka loo guursadaa inay waxooga reerku xoolo leeyihiino ninkana gabadhanna waxoogay ka aso kana fara isu leeyahay waa iska dhici kartaa inuu wadanka qariib ku yahayo ku dal baranayo waa ku suuq baranay ka tahay way dhici kartaa inuu dana kale badan u dheer yihiino uu dal iyo dad kale u basaasayo oo meeshan isku nabayana waa dhici kartaa sababo badan iyo dano badan baa soo geli kara calaa kulli xaal haddii cid raba rata timaadoo diyaarka oo waalida ku rabta ma la guurin karaa harcan maxaa banaan bay masladu ka dhigata walaa yalzamu sayida sayidka waajib kuma aha taswiiju اmati addoontii khaaliska ahayd inuu guuriyo xataa hadday dalbata waajib kuma aha wاlmukatabati tii kitaabada uu ku qoray intaad adii keento xor baa tahay yii waktigaa hadday guur u baahato inuu guuriyo bahar kuma aha wain talabataa labaduba ha dalbadaane laakiin way fiican tahay arrintaas way iska fiicanta sidii kitaabadaba in la ajiibo ay sunno wahay xaajadeeda in la daboolana ay u wanaagsanayd iyadana way iska wanaagsantay walaa yuzawaju intaa mas'aladaasu kaga baxay laakiin masaa'il kaleoo la xiriira weliwowiyadii buu galayo walaa yuzawiju axadu qofna ma guurin kara aabbiya awowiyo qofku dooni ha noqdee oo min alawliyaai gabadha awliyadeedii kamida midkuu dooniba haddaba labada qayboodba min hayri kufin qof aan u kuf ku ahayn gabadha uma guurin kara ilaa biridaaha iyaduna ay ogolaata maahan iyo waridaa saa'iri alawliyaai intii kale wilaayada la yeelan lahayd ama gadaashi iyo qoyska ahayd inay ka wada raalli noqdaan maahane kuwa u sibanee gabadha walaayadeeda qaban kara wey fain kaana waliyuha alxaakimu hadduu yahay lam tusawaj loo guurin maayo min gayri kufrin qof aan kufu ahayn aslan sinaba loo guurin maayo wain raadian xataa ada raalli noqoto wain dacad hadday iyadu dalbato ilaa kayri kufrin nimaan kuf ahayn halaii guuriyo hadday tiraada ninkan rabaaye lam yalzam waliya weliga waajib kuma aha tazwijaha inuu guuriyo warkeeda aqbaro qaadina kuma qasbi karo walaa tacburuuhunana geli maayo wa in cayanad kufan mid iyada kuf u ah hadday iyadu magacaabato wa cayana alweliyu weligana uu magacaabo kufan buu magacaabay hayrahu isagaan ahayn nin bay isku qabteen iyadu ninkanay rabtaa weliguna ninkanu la rabaa labadabana kuf bay u yihiin faman cayanahu lweliyuba awlaa haboon oo la hormarin in kaana mujbiran hadduu yahay aabba ama awow wailaa faman cayanatu hadduusan weli mujbir ahayn oo aabbiyo awowa ah, waxaa la hormarinayaa faman cayanatu cidda iyadoo cayintayba awlaa horeeya oo mudnaanta leh oo ridee raawcalka ku xirnaa halkan wuxuu ka hadlay mualifku raximah llahu tacaala markii gabadha la guurinayo weliguna xaq buu leeyahay gabadhuna xaq bay leedahay weligu xaqa uu leeyahay waa qayb isaga u gaara ah iyo qayb lala wadaago gabadhuna xaqa ay leedahay waa qayb iyada u gaara ah iyo qayb lala wadaago qaybta gabadha iyada u gaarka ah iyaday ka godaa qaybta weliga u gaarka ahna isagay ka godaa qaybta ka dhaxaysana way ka wada godaan midna gaar lama noqon karo qaybtii ka dhaxaysay buu halkan kaga hadlayaa marka qaybta ka dhaxaysa waa kafaa'ada iyo gabadhu inay kuf isu yihiin haddii la rabo buu yidhi kafaa'adii in laga tanaasulo oon waxba laga soo qaadin weligii iyo gabadhiiba waa inay raalli noqdaan weliga wilaayadan ma zamankan iyo xilligan iska leh hadduu mid yahay isagaa dhinaciisa rido laga rabaa hadday dad dhowra yihiin oo mid ka badan yihiinna dhammaantood ridaa laga rabaa maalan gabadha aabbaheed baa weliba aabbaheed keliya ridaa xagga weynimada laga rabaa laakiin aabba iyo uma jiraan walaalaa jooga walaalahoo dhan waa inay raalli ka noqdaan hal mid intuu diidan yahay kafaan lagama tanaabuli karo anaa raba xataa hadday tiraado hadday iyadu keensatayna weliga laguma qasbi karo maxaasaa loo yeelay kafaaadu waa wax dararkeedu iyada iyo iyagaba kusoo noqonaya w ceebta ina hibalkeeda dhiil muggii baan ku ma maqasheen dadkan isku xirani waxyaaba waxaa jira gabadhu hadday samaysana reerka ceeb usoo jiidi sharafka qaad ku noqon iyagu hadday ku sameeyaanna iyada sharafka qaad ku noqon iyagana looma ogola inay sameeyaan iyadoon raalli ka ahayn iyaduna lama ogola inay samayso iyagoon raalli ka ahayn muxuu yahay waxaasi kafaaada wey inay ku ninka uu yahay gabadha baa la doonaya ninku markuu guursanayo gabadhu inay kufkuu tahay baa shardi a lama dhihin farqi baa udhaxeeya kow ninka horta markuu guursanayo idanka guurka cid qaraabadiisu ay kaga xidhan tahay maba jirtaba marka hore madax banaana marka labaadi waxa asalka la ysku yar waxeeyaay uma badna ninka reerka guursanaya ee isagu dalbaya saadinaya xagga gabdhaha u badan bay yidhaahdeen waa caraabtoodii markay ka hadlayaan masaladaa mabda ahaan inay kafaa-ad jirtaay masale musallama wey nasan wa sharcan culimmadana wax khilaafoo muctabaroo ka taagan ma jiro laakiin halka hadalku ka taagan yahay maxaa sifaadkii iyo xaalaadkii iyo khisaalkii kafaa maxay yihiin dhegayso marka maxaa lagu kala kufro yahay wy in la kala kufro yahay muran kama taagna shan bay shaaficiyadu sheegi doonaan saddex muran badan kama jiro labaa laakiin la isku qaban doonaa walkafaa'atu waxay ku xidhan tahay fi nasabi qabiil iyo abtil oo qabaailku waa la kala kafaa'a badan yahay ko wadiini diintana way gashaa waalxoriyati xornimiya addoonnimona way gashaa wasuncati xirfadii iyo shaqadaad ka shaqaysana way gashaa wasalaamati alcuyuubi ceebihii inuu ka bay ka ka nabadgalo almusbitati sugaysa lilkhiyaari khiyaar shantaasaa la eegayaa bay yidhahdeen shantaa maxaa ka dhashay marka falaa yukaafiu lcajamiyu nin cajaba kuf uma aha carabiyatan gabadh caraba horta cajam iyo carab dadkii nasab baa laga hadlayaa qodobka koobaad u kala qaad nin cajamihi gabadh caraba kuf uma aha waa ko cajamkii banaankaa lagu reebay carabta usoo marka baalkuusoo basal maaha jirin qabiilku haddii qub la qaado mid baa soo baxa soo maaha qubkii cajabka waa layna tuuray waxaa soo haray carabtii waa inay isreebreebaan iyagana walaa kayru qurashiyin nimaan quraysh ahaynna qurashiyatin gabar qurash quraysha kufu maaha carabta inta kale ha isbiyobiyeystaan gabadha quraysheedi nin carbeed oon quraysh ahayn way ka kufraan tahay quraysh lafteedii waa inay iskasii reebreebtaa halkaa laysaga hari maayo wuxuu yihi walaa kayru haashimiyin aw mualibiyin reer beni haashim iyo benilmualib nimaan ahayna kuf uma aha haashimiyatan aw mualibiyatan gabadh reer beni haashim reer benimualib saddexdaas intaa waa qabiilkii carabi cajam ka kufron o qurayshna carabta kale ka kufroon waa laba reer beni haashim iyo reer benilmualibna qurayshta kale ka kufroon intaa kitaabkaa yii minhaajkana saa bay ugu qoranta baasha meeshay ka socota marka halkaa waxbaad ka fahmi kartaan waa usoo noqon doonaa masalada waa masalada fi nasabi wixii ka baxay walaa faasiqun faasiqna cafiifatan gabadh dhowrsoon kufu maaha oo masaladii diinta wey diinta kor ka soo bilo gabadh muslimada nin gaanihi kufu maaha taa waa gushii soo muran maa ka taagan laba nin faasiqa oo de habeen dhaxaya oo de ba waa muxaramaadkii samaynaya oo shar waajibaadkii dayacaya gabadh dayina oo diin fiican oo dhawrsoon qurku maaha gabadh gurigeeda ku egna nin garaabaxoo tubta kufu maaha mas'aladaasina waa goshin baan u malaynayaa waana nas idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu nimaad diintiisa iyo dabeecaddiisa aada raalli uga tihiin ood ku aamini kartaan gabadh adigu guri quraanka ilahi wuxuu ku yihi fi suurati nur azani laa yankixu ilaa zaniyatan aw mushrikata min zani waxaan zaaniyad ahayn laguma daro gabar cafiifada zani lagu dari maayo taasi ishkaal ma aha nusuustuna way caddaysay kafaa'adu diinta inay gasho iyo akhlaaqda walaa cabdun adoonna xuratan naag xora kuf uma aha nin adoonihi naar sharaku maaha iyadana nas wey oo markii muqiisi iyo bariiro isqabay bariiro oo isqabay oo laba adoon ahaa bariiro xorowday fakhayarahaa rasuula sal slam waad ka fasaqan kartaa bu way ka fasaqatay waa kii daba oyi jiray emagu intuu naxaydna ama iska yeeshi amar miyaa bay tihi maya ka baxay tihi inta ka baxo xaqulfasak waxay ku yeelatay markay xor noqotay xataa iyadoo la qabo intuusan guursanba hadday xortaysna addoon yahay kafaa'ada bay kaga sarraysaa taana nas weeye waa aqbalaysaa walalcatiiqu xornimadii ma labadooda xor iyo addoon baan eegaynaa mise hadday iyagu xor iyo addoonnimo ku kala fiicnaadeen usuushoonay u raaci ninkii markii horeba nasabka kala qabay usuushana raaci bu yihi walalcatiiqu nin la xoreeyey aw man massa aabaahu aabbayaashii qofay taabatay soo martay ridqun addoonna xurat asli mid asal iyo farac xor lahayd kufu maaha baalka riqigu welihiinkaa farac ka farac waa la isku dhexlaa soo maaha riqigu inay daba socon halka waa laga qaatay yidhahdeen haddii asalkeedii lagu kala foonaa kuwa kufroonaa faracii wax ka reebaya ma jiro halkaas iyadana la mareen qolada raacday walaadu xirfatin mid xirfad iyo shaqale daniiatin oo hooseysa binta xirfatin nin xirfadla gabaruu dhalay arfaca ka saraysa uma noqon kara yidhahdeen nin xirfad hooseyo liidata ka shaqeeya nin xirfad sare ka shaqaysaay gabadhiisa uma dhigno tusaale ka khayaaqin harqaan leh binta taajirin nin ganacsadaoo badeecadlaha gabadhii ma hawaysan kara yidhahdeen aa tiadaa wadaadkii baa sayidi kitaabkaa ka akriyayaa masalada iyo masalada nasabka waan ku soo laabanayna walaa maciibun nin ceeb leh bicaybin cayb ku ceebaysan yabut yuhbut lkhiyaara ceebtaasoo khiyaar siinaysa naagtii hadhow ilay fasaqatana saliimatan minhu ceebtaa midka saliima kufu maaha nin baras qaba gabarh caafimaad qabta kufu maaha nin waalana gabadh miyir qabta kufu maaha nin judaan qabana gabadh kale kufu maaha mid aidis qabana ama h i v qabana gabadhaan qabin kufu maaha waa amraad aan lala noolaan karin jamaahiiru fuqahaa'ina wifaaqan way waayo kaayadii guriga loogu talagalay ee sakanka ahaa bay ka hor imanaysaa intaa haddaan saan nidhi walaa ctibaara qiimo male bilyasaari hodantinimada waa taajir iyo waa faqiir laguma kala kufroonaado washaykhuukati da iyo waayeennimo ninka waa waayeel iyo gabadhan way yar tahayna laguma kala kufroonaado tan dambe nas baan haynaa ta kale saa kusoo noqon doonaa tan dambe nas baan haynaayo nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhowr iyo konton jira caaisho toban ka yar sooma guurtay kaasaaba abalahaa de da-da meesha ka saar marka arrintaa maxaa ka dhalanaya axkaamteeda dib soo noqodka intaana soo noqonin maa raba axkaamtan aan sukaan raaciyo famataa zawajaha goortuu weligu guuriyo gabadhii bigayri kufin nimaan kufu ahayn bigayri ridaahaa iyadoo raallina ka ahayd waradiya alawliyaau awliyadiina ay ku raalli noqdaan alladiina hum kuwaasoo fii darajatihi isaga la siman walaalihii oo kaleeto fanikaaxu baailun guurkaa waxba kama jiro ma asaxayo waayo xaqeedi iyadaan raalli noqon wa in raduu hadday raalli noqoto raduu iyagoo ay raalli noqdaan awliyadii aw radiyat iyadiina raalli noqoto falaysa lilabcadi weliga foge ina adeerka iyo ah xaqu ma laha ictiraadu inuu ka hor yimaado wallaahi aana yeelaynin tolkiibaa cadhooday oo diday wax ka soo qaad male halkaas intaan ku hakado aan usoo noqdo mas'alada saddex shan buu sheegay mualifku shantaasayna fuqahada shaaficiyadu khisaalulkafaa ah u yaqaanaan shantaas saddex waxaynu nidhi diintu iyo dabeecaddu a israacsani nas iyo daliil bay leedahay oo inta la kala diin fiican yahay lakala la kala kafaaro ina akramakum cinda allahi adqaakum baabkeeni way xorriyaddana waxaa nidhi nas bay leedahayo bariiro iyo mugiis wey asalaama min alcuyuubta khiyaarka sugaysana waxaynu nidhi khilaafba kama jiro marba hadday hadhow khiyaar u yeelanaysa inay fasaqato marka horeba inuusan laato ahayn baad ka garatay labada soo hartay nasabka iyo suncada ama xirfada sababta keentay laba bi ay ka kala yimaadeen mujtamacaadka muslimkiihi ama basharigihii waa laba qaybood mujtamacaad badwi ah nasab bay isku atiriyaan ay isugu faanaan mujtamacaadka xadariga ee madanigaana xirfo iyo shaqa isugu faanaan dadka magaalada joogaay ee reer magaalkiihi ee magaalada ku dhaldhashee ku dhaldhala ee ku abtirsadaay reer hebel weeye wax weyn ba agtooda laakiin ninkani muxuu bartay iyo muxuu ka shaqeeyaabay dadku dabaqaad ku noqdaan masalada sumcada tixgelinteedu halkaasay ka timid mujtamaca badawiga ah ee baadiye iyo xoola dhaqatada iyo tuula joogta ahna kan waa ayo iyo waa ree hebel iyo waa ina hebel bay isku qadariyaan sharaf iyo maamuusna ku kala yeeshaan sharci kama hadlayo curfiga dadkaan ka hadlayaa iyana saas ahayn labadan haddaba ictibaarintoodu curfi bay u noqonaysaa intaa markaan ka soo dego in nasab la ictibaariyo xirfadana iyo nasab lagu kala kufroon yahay waxaa qaba xanafiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada qaba jamhuuru fuqahaai badankood baa qaba culimmada muslimiinta ee intaa taariikhda lahayd jamhuurtoodu waxay qabaan in waxyaaba la cuskaday ay jiraan baad marka horeba intaadan hoos u gelin baad horay ka ogaatay jamhuurtaa qabtay culimmadu carab iyo cajam bay lahaayeen reer baadiye iyo reer magaal bay lahaayeen xeraf hoose iyo xeraf saray wada lahaayeen iyagoo intii wada leh bay haddana jamhuur ahaan in lagu kala sarraynayo qabaan oo waxay cid kale ku riixayaan maahe waxaa tahta iyagii dib ugu soo noqonaysa wy diin bay ka noqotay marka masaladan diin ahaan iyo sharci ahaan bay ula noqotay maahane masaladu masalo qof iyo qoys lagu xumaynaya maaha asalkeedu saas maaha haddaad ka hadda markaad masalada dhegaysanaysa ka duusho qolaa la baagan yahay iyo dad gaara ah loo jeeda haddaad ka duusho waa khalad laga yaabo qolyahan la maagan yahay culummadii ka dhalatay baa sidaa qorayo diinu qabo wuu qaldanaan karaa waana saxnaan karaa waa masalo kale laba arrimood baan rabaa inaan tilmaamo maadaama mas'aladan laba arrimood iyo sabab baan rabaa inaan sheego marka hore waxaan tilmaamayaa jamhuurta fuqahada iyo culamada muslimiinta fuqahada badankood sidaa qaba maxay diin ahaan ku saleeyeen oo sidee ugula muuqatay oo sharcigii diintii maxay cuskadeen inaan tilmaamaan rabaa marka labaadna waxaan rabaa inaan tilmaamo warkaa war aan ahayn maalin badan hadda waayaha wadaadada ka maqlaynaye warkaa warka aan ahayn isaga laftiisu muxuu ku salaysan yahay waxaa intaa ku horreysiini sababta aan saa weeha sababta masalada aan uga hadlayo in badan laba arrimood wey in badan baa waxaa waayahan badan qof wadaadka ama xadiid soo maro ama masaajid wacdigu istaago ama qadiyad dhacday oo la isqabqabsaday uu istaago inuu yidhaahda waxaasi waa wixii jaahiliyadda oo madhabkii jamhuuru ahlilcilmi jaahiliye lagu tilmaamo oo mararka qaarkood laguba fogaado dadka waxaana dad biinlaawayow ah yihiin laga soo saaraayo masaladaa halad wey dhacdada qaarkood sida nusuusi iyo madaahibta loogu dabaqaya waad ka hadli kartaa laakiin madhab jamhuur ahlilcilmi ay qabaan waa daciif waad dhihi kartaa adilo xoog badan ma lahana waad dhihi kartaa sawaabka iyo xaqiiba way khilaafsan yihiinna waad dhihi kartaa laakiin erayada tasfiiha ah ee caytanka ah ee meelkaga dhac ah ee laleeyahay jaahiliye wey ee laleeyahay dad aan waxgaranaynin wey waxyaabaha saas oo kalea ah miman fuqahada iyo makaanadooda iyo masaladan waxyaaba ay cuskadeen garanaynin maqaalka iyo ereygeeda marka masalada in laga fiirsado jamhuuru ahlilcilmi masaladay diin ahaan u qabeen in la tasfiihiyo oo wax waxmakas ayaga dhanaa laga soo qaadaay masalo saxa maaha taa waanu rabaa inaan u caddeeyo meesha ay cuskadeen sabab labaadna waa rabaa inaan u caddeeyo oo de raggaasi inayna mas'aladu mas'alo fudud ahayn oo sidaad u fududaysanaysaan inaan u fududayno wararka kale la deliishada laftooda ay intay horay u keeneen ay jawaab ka yidhaahdeen ama aynu ku waafaqna ama aynu ku diidna iyadana waa wiciyaan marka koowaad waxay ka soo bilaabeen fuqahadeenu saddex asal bay ka bilaabeen markay masaladan taqriirinayaan kow inay kafaa'a mabda'iyan jirto in la ilaaliyana ay wanaagsan tahay waa nusuus sariixa oo saxiixa ah nabigana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam way tasxiixiya sheekhnaatina silsila saxiixa ku takriijinayaan xadiid caaisha radiallahu canha wardaha ay tihi nabigu wuxuu yihi takhayaruu limuطafikum faankixu lakifaa'a biyihiinu meeshay ku dhacayaan doorta oo iska eega waxaadna guurisaan gabdhaha u guurisaan ragga kufkaa u guuriya amar guudba horta kafaaca la is-amray walidaalika waa musallam waa kaannin lahaa inay kafaaca la ictibaarinayo jirto waxaa kaloo yidhahdeen xadiid culamada qaarkood ay taxsiiniyeen xaakim uu tasiixinaya dahabina ku waafaqayo tirmidi uu xasan waya leeyahay xasan ku waafaqayo sheekh naasir se uu qaba daciif inuu yahay nabigu cali buu la hadlay yihahdeen wuxuu yihi yaa caliyu saddexa dib dhigin salaad waktigeedu joogo iyo janaazo taalla iyo haweeniyo gabar aada nin kufa u heshay ha dib dhigin gabadh kuf marka loo helo guurkeeda yaa la dib dhigin baan ka garanayneen halkaan halkaa marka laga soo daadego asalka asalka labeeya waxaa weeye qoyska iyo gurigu asalka waxaa lagu saleeyaa sidii uu ku jiri lahaa labada qofna laba qofoo isqadarinaya oon isyasaynina ay u noqdaan reerku isyasitaan hadduu ka bilowdo oo arrintaasi ay jirto reerku badanaa ma jiro reerka sakan wuxuu noqonayaa laba qof oo isu dhigma markay yihiin oo midna midka kale u arkin inuu wax dheer yahay haween ninka inay adeecdo ka dambaysa la rabay inay ka yar sarayso isu haysata ha la dhiso waxaa ka muhiimsan bay dhahan barudinka say guryuhu u jiraan oo sakan u noqdaan oo guryuhu ay u sii jiraan dadkani dad isla jaan qaadi kara waa inay noqdaan asalka saddexaad waxay yidhaahdeen tafaasiisha kafaa'adu sharcigu ma faahfaahinin dhammaanteed waxay tahay iyo waxaynan ahayn sharcigu hadduu wax si guud u amro oosan faahfaahinin curfigaa taxdiidka loola noqdaa isagaa ka qaacid ahaan qaacida fuqahada ay wada qabaan wey sharcigu hadduu amro nafaqayana idaarka iyo ilmaha imisaa siin laguma dhihin curfiga zamaanka iyo makaankaa loo celinayaa wifaaqa furan kama jiro zamanka iyo makaanka iyo xaaladda qofkaa loo celinaya mar hadday sidaas tahay waxaan haynaa bay yidhaahdeen sifaad dadka loo diiday qofka isagoo diin iyo dabeecad aan looga shakisnayn haddana waxyaabo kale loogu diidi kara gabadhaan haynaa dabeecadda iyadoo loogu diidi kara dhaqaala yari marka waxay yidhaahdeen taxdiidaadka aan xadidayno sharcigii kafaa'ada guud faray tafaasiisheedana aan wada faahfaahinin curfigaa loo celinayaa taxdiidinteeda minhaa curfiga badawiguna reer buu galay curfiga madani ana xiraf buu galay masalada xirafka iyo badwiga iyo xabariga halkaasi asalkeedu ka soo jeedaan tasalsulka xarigkaasa haysataa intaa waxaa noo dheer bay yihahdeen adilo caaman haysanaa nasabka usoo deg ictibaarka nasabka markii curfigaa iyo laga soo tago waxay yidhahdeen adilo caaman haysanaa in nasab lagu kala fiican yahay dadka soo dhaadhacay sooma nasab in lagu kala fiican yahay nabigaan ka haynaa bay yidhahdeen sala allahu alayh alih wasalam laba labada waa lagu haynaa mar wuxuu taqriiriyey waxyaabaha la isku guursado ee la isugu xisho inay nasabkii abti tahay tunkaxu lmaratu liarbacin afar baa haweenka loo guursadaa maxaa kamid ahaa limaaliha walijamaaliha walixasabiha haweenku waxay ku kala fiicnaadaan ee dadku ku kala lagu kala fadilo inay qoys iyo nasab tahay xadiidkaa waa sheegay dhen xasab cumarna wuxuu yihi laamnacana taswiija dawaati alaxsaabi ilaa min alakifaai gabdhaha nasabka fiican niman u dhigma mooyeen wax kale in lay inaa waan reebayaa bu yidhi daarqutni baa wariyey sheekh naasiriya waa daciif geliyeen asalkaas laakiin fuqahada qaar baa daliishanayo xasan u arka kaarta waa xadiid baysan xadiid kalena waan haynaa nabigu calayh salaatu wasalaam sawma bay yidhaahdeen in allaha istafaa min waladi kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa qurayshan min kinaanata wstafaa bhaashima minka min qurayshi wastafaanii min bani haashimi xadiidku waa saxiix ilaahay awlaaddii ismaaciil dhalay qoyska kinaano uu ka doortay kinaanana qoraysh buu ka sii doortay qorayshna haashim buu ka sii doortay anigana bani haashim buu iga sii doortay nabigu inay kala fadilo yihiin ilaahay kala doortay buu halkaa ku caddeeya yihaahdeen marka reer bani haashim horta ma jiraabay dhaheen nabi maxamed baan la nasab ahay nin dhihi kara aalubeydkiisa soo lama fadilin aalubeydkiisa fadligii iyo makaanadii ay ka sharaf badnaayeen nasaban dadka waaban haynaabay dheheen oo xadiid kale ay keeneen oo laysku haysta sixadiiso nasab iyo abtir kastaba wuu go-ayaa ilaa sababi wa nasabi marka muslimiintu xataa xuquuq maali ah soo reer ahaan aalubeydka iyo bani haashim iyo mualib laguma siinin awsaaqu naasi oo sadaqaa dadka kale idinku qaata awsaaqda cuna laakiin beni haashim iyo beni mualib awsaaqu naasa cunina sadaqaadkaasoo lama dhihin xataa mawaalidoodii lama dhihin ma cuni kartaan carabta iyo qurayshta kale haddaan hadday rabteen waxyaabahaasoo dhan marka laysku soo ururiyey yihaahdeen idahaasay isku soo ururiyeen amaa xer waxaa kaloo yihaahdeen axaadiid kalaan haysana xadiidka nala safa kinaanata min walid ismaaciil muslim baa wariyey xadiid kale ay keeneeno aada fuqahadu ay u keenaan laakiin aan la keenin baa ka ficnay kaas xadiid beena wey iyo qaarkood waa qisa yihin waxaanu beeye waxay yidhahdeen nabiga yihi qaarkood alcarabu bacduhum akidfaau libacdi carabtu qaarkood qaarka kaleo kufbuuya wlmawaalid bacduhum akidfaau bacdi dadka ay xoreeyeen ama sheegatada ee ku dhex noolna iyagaa qaarkood qaarka kala kuf u yahay xadiid ibni cumar iyo caaisha iyo mucaadiya laga wariyey laakiin waa ragaan fiicnayn baa isugu tegtegayo qaarna waa been bay yihahdeen qaarna waa daciif ku daayay yihahdeen calaa kulli xaal ma asix xadiidkaasi inaha markay isu geegeeyeen fuqahada iyo wax lamida ayaa waxay yidhaahdeen axaadiis daciifa oo khaas axaadiis ah. saxiixa oo caam oo tafaadulka iyo ikhtiyaaraadka istifaaha sheegaysa kafaaadiioo si guud loo cabiray iyo curfigii taxdiidaadkiisii sakankii goy qoyskii iyo iswaafaqitaankii la rabay inahaasi waa inaha fuqahada ku bixiyey inay kafaaadka sidaa u ictibaariyaan kafaaadkii markay sidaa u ictibaariyeenna isagu wuxuu yihi masalada ugu dambaysa walaa ctibaara bilyasaari fuqahada muslimiinta qaar baa qaba kafaaada waxaa kamida inaad xoola leedahay inaad faqiir tahay nin faqiira ah, reer xoola haysta gabadhooda kufu maaha fuqaada xanafiyada iyo xanaabiladu way qabaan iyagu taasaaba waxay leeyihiin xirfada taasaaba ka daliil fiican horta limaaliha xadiidkii ha koogay dhahan kow fasucluukun laa maala lahu loogu diiday inuusan kufahaynna gabadhii faatima binti qays ahaydna iyadana ku dar bay yidhaahdeen waa laba xadiid kaleo waxaan haynaa nabigu yihi samurata bnu jundub laga warinayo sheekh naasirna waa xasan fi lirwa uu ku leeyahay alxasabu lmaalu xasabku waa maalka xasabka gabdha lagu sharfo waa maalka xasabka runtaa waa maalka suwaasa qaarkood waxay leeyihiin xasabu ahli dunya maalka wey ina axsaaba annaasi baynahum hada almaalu xoolaha waa lagu kala sharafbataa bay lehin hadiiba mucaawiyada bisucluku laamalo lagu duray in faqiirnimada la isku duri karo walidaliku ilaahay amre bay yidhahdeen waliyastacmil fi layla laa yajiduna nikaaxan waman lam yastaci calayhi bisawm dadka xaqogu ma laha gabadha inuu garab ordoo yidhahda maxaa laygu diidaya marka xogay hoos waa uquda arfa indhaka mid numayrkii oo kaleed waad noqonaysaa bay yidhahda calaa kulli xaal intaa wejatu nadarka fuqahada bal inaan bayaaniyo meesha ay yar cuskadeen wey laysa bidaruurati yuu qowlkaasi raajixiya culimmada maalikiyadii iyo daahiriyadii iyo rag badan oo culamo oo kale waxay qabaan waxaan nasab iyo xirfa waxba kama jiro waxay yidhaahdeen waxyaaba badan baan haysanaa nabigu calayh salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yihi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu xadiikii tirmidi abi xaatim ka warinay labadaas qofkii aad raalli uga noqotaan diintiisa iyo dabeecadiisa u guuriya ma kala qaadin cid u yahay qofka reer iyo qabiil ku xihana ma dhihin muxuu ka shaqeeyaana nabigu ma dhihin ko xadiidkaasi waa xadiid guud xadiid kaloo guud baan haynaayo nabiga ala sl waxaa ka sugan bay yidhahdeenoo saxiixkaa jaabirna laga wariyey laa fadla licarabiyin calaa cajabiyin walaa liaxmara calaa aswada ilaa bitaqwa nin guduudani nin madow kama fadli badna nin carabana cajam kama fadli badna cabsida ilaahay bay ku kala fiican yihiin kaana waa daliil labaad ee qabsada yidhaahdeen waa ko daliil saddexaad oo kaa lamida muslim baa wariyo min xadiisi abi hurayra wey oo nabigu wuxuu yihi waman baطaca bihi camaluh lam yusric bihi nasaw ninkii camal iyo diin xumo ay meel xun dhigto reer hebel iyo hebel baan ahay meel fiican ku tegi maayo haddaba reer hebel nin diin xumo haddaanad ku fadishaan idinkaa baashii qabyaaladaa horinaya yihaahdeen oo baashii jaahiliya bidacwa aljaahiliyati reer hebel in la isku caayana nabigu la isku liidana waa diiday markuu abudar ninkuu yihi yabna sawdaai wuxuu ui inaka mruun fiika jaahiliyatu nin jaahiliyad ka buuxda ku jirtaa tahay weli baashii jaahiliyada aan kaa wada dhammaanin intaa marka laga soo dego xirfadiina iyo nasabkii labadaba xadiid kaloo lagu tuuray baan haynaa nabigu xadiidka abu hureyra waa kii ku yihi abu daawud iyo xaakim warinaya saxiixaha yaa banii bayaadata ankixuu abaa hindin wankixuu ilayh wa kaana xajaaman nin sheegadoo dadka toobu ahaa lagu isku darsaday kasbulxajaami khabiisu nabigu yidhi aska suganta oo dadku toobin buu ka shaqaystaa waana sheegadoo dhalad maaha qabiilkiibuu nabigu la hadlo reer beni bayaadow ka guursada una guuriya buhi abu abaahidin ninka la yidhaahdo haddaan diin iyo akhlaaq lagu xirina nabigu fasaad badan buu ka ka digay oo markuu yihi man tardawna di fazawijuhu wuxuu ku daray ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid fasaad badan iyo fitna dhalata hadda sa yeeli weydaan nimayo baabkan xirfad iyo sunco iyo qabyaaladan aad muraysaan fasaadkii cariidkaa nabigu ka digay weeyo intaa waxaa dheer nabigu ilaa abtidi zaynab binti jaxshi ummahaatulmuminiinna akhirka ka noqotay sowmuuna guurinin zayd ibni xaaris oo min almawaaliya faatima binti qaysin oo qurashiya ah soo ankixii usaamata bni zaydin kuma dhihin oo guurinin soo bilaal ibni rabax alxabashi cabdiraxmaan ibni cawf alqurashi looma guurinin walaashi war waxaan maba jiri jirinayo xagee ka keentay ba idhahdeen nabigu gabadhiisii reer bani haashim ahayd soo cusmaan ibni cafaan oo bani cabdishamsina iyo abulcaas ibni rabiic uma guurinin cali gabadhiisii umukalsuum oo haashimiye qurashiya ah qurashiya hashimiya soo cumar ibn اkhaaab oo beni cadiyina uga guurinin war waxaan xagee ka keenteen ba yidhahdeen islaamku raadku tirtirayeyba idinkaa majaahidiinii soo fagaye murak marka la murmayo wey waxaan umalaynayaa markii hore baashu meel bay gaartay haddana meel kale aday soo ma maana garnaqsigii culimmada iyo dalaailkii laysu daliishanayey wey waxaa inoo haray waxaa weeye sida raajix iyo marjuuxa taa laba arimood baan rabaa inaan ku gabagabeeyo ashirkiiba maanta caawa tana iga qaadatay soma mid waxaan rabaa inaan ihahdo aniga haddaan arko qiimeeyo madhabka ah inaan abtir iyo xirfad kafaa'ada kamid ahayn baa raajixil ah dawaahirta adilada sixadeedii iyo say u tilmaamaysana taasaa u dhow jamhuurtana cudurdaarkoodu wakaa laakiin kelmad baan ku daray waxna waa sharci waxna waa waaqica mujtamacu hadduu waaqica sharciga intuu ka booda inxiraafo inxiraafkuna weynaado waa la cilaajiyaayo waa la daweeyaa laakiin darbiye iyo gebiye lagama boodo waxay dawlad iyo mujtamac wada jira daweyn karaanna qof keliya ma daweyn karo amraada mujtamaca markay ku dhacaan sida loo dawayn karo dadku inay isaga kaashan karaan inta laga wada shaqeeyo qof keliya anaa keligay wax daweyn intuu yidhaahdo isaga laftiisa mixnad ka badan yuusan gelin wax u sababa lafteedu macaasi iyo dunuub kale inuu ku dhacana buu sababi kadibna maxaa dhaca wixii uu ku socdayna waa burburaa oo halku meeshu u socday ma gaaro dhib un bay dhashaa faa'iidana ma dhasho taa intaa duuduuban baan kaga bixi cashirkeenna caawana fasal fasalkan gaadhsiin waidaa ra'a alaba aw iljaddu awowgiyo aabbaha hadday u arkaan almaslaxata maslaxad inay ku jirto fii taswiiji sagiirati gabadh yar inay guuriyaan zawajahu waa guurinaya walaysa lahu uma xaq uma an yuzawija amatan adoon inuu yuzawijahu inuu u guuriyo wiilkii amatan adoon taswiiji sagiiri wiilka yar wey intii hore gabar yar baa la guurinayay hadda wiil yaroo dhashay oon qaan gaarin ma u guurin kartaa haa hadda haddaan u aragto wiilkiiba dariiqaasu ordayaa mana qaan gaarin duur duur wareegii buciyaa ku xirtay meel kale waxoogay gabar yar oo qaraabada uhor iyo deriska intaad isugu xirtay idinku saaxiibo noqon inaad dhahdaay dan haddii laga arka dhib ma laha walaysa lahu laakiin xaqumana an yuzawijahu amatan inuu guuriyo waayo addoonta liman khashiya alcanata la yidhi zina ninkii ka baqan sabina weli aan gaarinna khashyat lcanati iyo zina gaarin shardigii baa la waayay walaa maciibatan mid ceebne mid ceebana xaaje iyo daruuro looga guuriya ma jirto wain kaana safiihan haddii wiilkii qaangaar yahay laakiin safiihan tasarufi kari inuu yahay aw majnuunan waa mid waalan oo mudbaqan daboolan januun junuunkan kala go lahayn junuunku waa laba muطbaq iyo muqaطac qof marna miyirsanaya marna waalanayana waa junuub mutaqaطic baa la yihahdaa kala goobaan junuubka waalida aan marnaba la miyirsanin baa muطabaqan la yihahdaa waxtaaja ila nikaaxi guurna waa u baahday zawajahu labu aw baa guursa guurinaya aw ilxaakimu qaadiga cid ku aqbasha haddii la fain adinuu lisafihi hadday u idnaan an yacqida linafsihi isagu inuu soo guursado jaaza banaan adugu meherka aqbal hadday yidhaahda way banaan tahayo limaslaxatii bay ahayde laakiin waa baaliq caaqila wain caqada hadduu soo guursadaysa bilaa idnin idan la-aan fa waxba kama jiro wain hadduu yahay midkii safiih ahaa milaaqan mid furitaan badan hadduu yahay waa siyaq mubaalaqada miswaajan milaaqan hadday ku ihahdaan miswaajan min guur badan milaaqan furin badan furit furin badan wey hadduu ninkii waa safiifu rin badan yahay tasaraca wuxuu reeraysanayaa jaariyatan waaxidatan hal addoona hal addoonoo sli baa loo gadi hadday la helo weydi addoontaasoo milkilyamin dalqadba ma dhacdo waan ku furay maanta milkilyamin buu ku qabaa dala hagay taalla taasaa lagu xallin mushkiladaan walcabdu sagiiru addoonka yari yuzawijuhu sayidu sayidkiisaa u guurin kara maxaa faa'iidoo ku jirta sayid inuu faaida ku qabaa laga yaabaa hadduu afar addoomo haweene uu leeya u guuriyo ugana ilmo dhalo ilmuhu u dhalayana addoommo u noqdaan soo xoolo la taransaday maha tusaalena ku jiri karta maraba inaan tilmaamo walkabiiru kinka weyn addoonka weyn yatasawaju isagaa guursanaya biidni sayidka ogolaanshihiisa walaysa lisayidi xaqu malaha jibaaru inuu ku qasbo addoon weyn cala nikaaxi guur walaa lilcabdi adoonkuna xaqu malaha ijbaara sayidi inuu ku qasbo caleyhi inuu guuriyo adoonkii weynaani ii guuri qasab kuma laha isagana qasab baad ku guurisan kuma laha halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam alcarabu akfaaw sax kuf bay isu yihiin akifaaw baan idin akfaaw wey masaladii waxaan umalayn kafaadaya inaan meeshaa kaga harayna lakin haddaad shaaficiya noqonaynaa dhahdaan hebel hebel rag isugu dhahaysan subxaana allah alxamdika ashhadu an laa ilah